bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wsl lla slm clى nabiyina mxamedi wclى alih وsaxbihi ajmaciin ama bacd alnowc الثani wالsituun waxaan su-aana kitaabu taqriib lilimaam الnawowiy raximah اllahu tacala qaala اlmuأlif raximah اllah alnowc الثani wالsituun man khalaqa min الiqaat man khalaqa min الhiqaat yani man ikhtalaqa qofkii isku dardarmay oo axaadiistiisii horey kuwii dambe ay isku iskaga dhex yaacday <clears throat> oo iqaadana ka mid ah yacnii yaa noocan <clears throat> uga hadlaya macrifatu man khalaqa min aiqaat qofkii ikhtilaad ku dhacay iqaadda ka mida macrifadiisa in la ogaado faa'iidadeedana waxa ay tahay eh, in axaadiistiisa qabla alikhtilaaq iyo bacd alikhtilaaq la kala ogaado haddii la kala ogaadana wixii bacd alikhtilaaq ah dacfi inuu galaayo oo laga istaagaayo wixii qabla alikhtilaaq ahna inay toosan tahay oo kuwii noocaas kalena inay toosan yihiin haddii la kala garan waayona tawaquf in laga sameeyo ilaa la kala ogaado tawaquf ayb badanaana marka waa la kala gartaa oo culimmada waxay u sameeyaan xaj qofkaas sanadkaas ikhtilaafka ku dhacay waa imtixaanaya sanadkaasuu ku dhacay fulaan iyo fulaan iyo fulaan waa ardadiisii wadamada ahayd oo qabla alikhtilaad ka maqlay fulaan iyo fulaanna bacda alikhtilaaday ka oo sanad heblaayay u yimaadeen wahaakada haddii sidaa ay noqoto waa la fahmi karaa <coughs> waa iska nabad laakiin waxaa ugu daran marka la kala garan waayo kuwaasoo dhan walidaalika ayaa muxadisiinta siddeetan sano hadday gaaraan qaarkood ay iska dhaafi jireenba xadiid warintiis iyo sheegsheeggiis si ikhtilaadkooda uusan u sababin dhibaato kale huwa fannun muhimun waa fanni muhim muhima ah, laa yucrafu fiihi aan loo aqoonin tasniifun tasniif mufradun u gooni ah loo gooni gooniyaana waa fanni latiifa buu yidhi tasniif gaarana aan loo samaynin wahuwa xaqiiqun bihi wuxuu xaqiiq ku yahay yanii uu dhab ku yahay yacnii in wax loo alifo wahuwa xaqiiqun bihi ay bitasniif in wax lagala sannifo oo laga qoro ayuu ku fiican yahay ayb laakiin culammadii muta'akhiriinta waa ka qoreen salaaxuddiin alcalaa'i alkiikaldi khaliil ibnu kiikaldi alcalaa'iyu kitaab buu ka qoray macrifatu almukhtaliiin xaasimina sidoo kale waliyuddiin alciraaqina sidoo kale oo ibnu alxaafid alciraaqi wiilkiisa isna mukhtaliiinta waxbuu ka alifay bminhum waxaa ka mida dadkii man khalaqa likharifihi nacam qaar waxaa ku jira dadka ikhtilaad uu ku dhacay kharifnimadiisa darteed uu kharif noqday ayb inta waay da'dii ka badatay oo markaa isdhex aw amase lidahaabi basarihi araggiisa tegiddiisa araggii baa ka tegey awlana kitaabba ayuu ictimaadkiisu ahaa marka ayaa waxaa ku dhacay ikhtilaaq saasaa ikhtilaaq u keentay aw liqayrihi ama qayrkiiba ikhtilaaf u keenayoo waxaa weeyaan kutubtiiba aaf uga dhacdayo ama waa ka gubatayoo kale fayuqbalu waa la aqbalayaa maa ruwiya canhum wixii iyaga laga wariye kuwa mukhtaliqiinta ah qabla alikhtilaaطi intaynan isku dardarmin ka hor walaa yuqbalu la aqbali maayo maa bacdahu wixii ka dambeeyo ow amase shuka fiihi wixii lagu shakiyo faminhum mukhtaliqiintii waxaa ka mid ah caطaa ibnu saa'ib faاxtajuu biriwaayati alakaabiri canhu <clears throat> caطaa ibnu saa'ib way xujaysteen dadka waaweyn markay xaggiisa ka warinayaan <clears throat> akaabirta riwaayadooda ayay xujaysteen canhu isaga ay ka warinayaan akaabirtaa marka yaa waayna ka hawriyi hawri <clears throat> oo kale iyo shucbata shucbo ayb ilaa xadiieyni laba xadii maahane samicahumaa shucba ou maqlay biakhara mar dambe samicahumaa shucbatu shucbo ou maqlay biakhara mar dambe laba xadiid maahane oo shucbo mar dambe uu maqlay inta kale shucba isaga waa qabla alikhtilaad buu ka maqlay fawrina sidoo kale isaga waa qabla alikhtilaad buu ka maqlay ayb shucbase labadaas xadiid ayuu mar dambe oo fil ikhtilaad yuu ka maqlay ayb waa kan hadda marka daabit waayo kanoo kale ayb haddaa aragta marka riwaayatu fawri ama riwaayatu shucba can cacaa'i bni saa'ib waa fiican tahay ikhtilaafka dhibaato uma keenaan ayb baabkan marka waxaa aad u jamciyey aadna uga hadlay alxaafid ibnu rajab kitaabkiisa sharxu cilali tirmidiga baab dhan buu u guntay yacnii ragga wuxuu baab uga dhigay dadka hiqaadda ah ee iyagu wati la aciifiyey wati wakhtiyadooda ka mida la daciifiyey haddana wuxuu guntay kuwo shuyuuq shuyuuqdooda ka mida markay ka warinayeen lagu daciifiyey wahaakadaa marka baabkan marka hore ayuu aad ugu dheeraaday dad badan oo mukhtaliqiin abuu meeshaa ku dhex xusay ayb wa minhum waxaa ka mid ah abuu isxaaq asabiiciy wayuqaalu waxaa la yidhaahdaa samaacu bnu cuyaynata ibnu cuyayne samaaciisa minhu abu isxaaq ou ka maqlay bacda ikhtilaaqihi buu ahaa ikhtilaakiisa xiddig ayb wa minhum waxaa ka mida saciidun iljurayriy dadka mukhtaliiinta wabnu abi caruuba ayb saciid bnu iyaas waay aljurayri ikhtilaaq iyo tagayur baa ku dhacay ayb intaanu dhimannin ka hor tagayurkiisu si aad uma darnaanin qabla tagayur dadkii ka maqlay shucba iyo ibnu culaya iyo sufyaaneynka iyo xamaadeynka ayaa ka mida <coughs> iyo rag fara badan bacda alikhtilaaq bacda tagayurna waxaa ka maqlaya xeel qataan iyo ayb laakiin waxba kama sheegin axaadiia kama aanu werinin ayb isxaaq اlasraq iyo moxamed bnu abi cadiy iyo ciisa bnu yuunus yaziid bnu haruun waa bacda alikhtilaaq shaarixaa sheegaya ayb wabnu abi caruuba saciid bnu abi caruuba toban sano ka badan ayaa ikhtilaad uu ku dhacay shanna waa la yidhi qabla alikhtilaad dadkii ka maqlay yaziid ibnu haaruun iyo cabdat ibnu sulaymaan ee raggaasaa ka mid ahaa ayb marka raggaa iyagu waxay ka maqleen wixii ka yani qablalikhtilaadkiisa nimankaa marka wax tiro badan buu wuxuu ku sheegayaa sharaxa ikhtilaadku markuu ku dhacay dadkii wax ka maqlayna almucaafa bnu cimraan iyo wakiic iyo alfadl bnu dukayn abu nucaym ayaa ka mid ahaa mukhtaliiinta waxaa ka mid a ah waa cabduraxmaan bni cabdilaahi bni cutbata bni cabdillaahi bni mascuudin almascuudiy ayaa ka mid ah intaanu dhimanin sanad ama laba sano ka hor isku dardarmay ayb baqhdaad markii uu joogay baana ikhtilaafka uu ku dhacay amaa kuufa iyo basre markuu joogay ninkii ka maqlay fasamaacuhu jayidun imaam axmed saasuu yidhi waxyaabaha marka dawaabidaasi ugu sameeyeen baqdaad intuunan soo gelin ka hor marka bishr bnu lmufadal iyo jacfar bnu cawn iyo sufyaan bnu xabiib iyo sufyaan thawri iyo <clears throat> nimankaasaa ka wariyeen bacda alikhtilaadna caasim bnu cali iyo cabdiraxmaan bnu mahdi yaziid bnu haaruun ayaa ka wariyeen wa saalix mowla tawama saalix bnu nabhaan mowla taw'ama ayb yaa la yidhaahdaa ninkan maalig wuxuu soo gaaray saalixan bacda alikhtilaaq marka riwaayatu maalik canhu waa bacda alikhtilaaq ayb waxusayn bnu cabdiraxmaan alkuufiy yaa ka mida isagana ayb oo ikhtilaaqka baa lagu sheegay qudamadii isaga ka warisay qabla acmash iyo shucbe iyo sufyaan ayaa ka mid ah wacabdulwahaab athaqafiyu wa sufyaanu bnu cuyayna qabla mowtihi bisanatayni ayb mukhtaliiintii waxaa ka mid ah cabdulwahaab ibn cabdilmajiid athaqafi ayb waxaa ka mid ah sufyaan bnu cuyayna laba sano ka hor intaanu dhimanin ayaa ikhtilaaf ku dhacay baa la yidhi ayb yaxya bnu saciidin alqataan yaa sidaa tilmaamay ayb xaafid alciraaqina waxa uu yidhi wadalika wahmun faina almacruufa annahu maata sanata amaanin ayuu dhintay yacnii wuxuu leeyahay xabnu saciidin alqaطaan anaa marqaati waxaan ka ahay sufyaan inuu isku darnay isku darmay sanata sabcin wa tisciin ayb yani sanata sabcin wa tisciin waqad maata sanata tiscin wa tisciin sagaashan sagaalkiina waa dhintay laba sano marka mukhtalid ah xaafid alciraaqi wuxuu yidhi maya wuxuu dhintay sanadkii ieyani eh, sagaashan iyo sideeddii buu dhintay marka hal sano unbay noqonay markaa imaamu dahabina wuxuu yidhi wamaa nuqila can yaxya bni saciid fiihi bucdun lianna bna saciid maata fii safar sanata amaanin isagaa dhintay waqta quduumi alxaaj ayb wawaqta taxaduihim can ahbaari alxijaaj famataa tamakana min an yasmaca ikhtilaaطa sufyaan marka maba dhici karto inuu sufyaan isku dardarankiisa xataa ou maqlayn ayuu leeyahay marka ma sax ma aha haddii la yidhaahdana kolley ala'ima sitta shuyuukhdooda ku dhammaantood sufyaan bnu cuyayna qabla alikhtilaaday ka wariyeen wa cabdurasaaq cabdurasaaq ibnu hamaam asancaani camiya fii aakhiri cumrihi waa indho beelay cumrigiisa aakhirkiisa fa kaana yulaqanu in loo talqiininayo ayuu ahaa fayatalaqan oo isaguna qaadanayo baa waxyaabaha ay ku garteen ikhtilaad inuu ku dhacay marka ayb axaadiidtiisii iyo kuwo uuna lahayna laysku dhex daray mid walbaa marka waa iska talqiinsanaya nacam nacam buu iska dhahaya marka in isku daran ku dhaca baa lagu ogaaday ayb marku indhabeelay kadib qofkii marka wax ka maqlay fahuwa daciifu samaachu ayb qabla dalika intaanu indhabeelin dadkii wax ka maqlay imaam axmed iyo ibnu raahuuya iyo ibnu maciin ayaa ka mida ah, iyo cali ibnu madiini iyo wakiici bacd alikhtilaatna axmed ibnu moxamed ibni shabuuya iyo isxaaq ibnu ibraahim addabari ayaa ka mida ah. wacaarimun caarim shaykhu limaam اlbukhaari maxamed ibnu eh, fadl asaduusi ayb iyoaaaankii ayaa marka uu ikhtilaafka ku dhacay qabla kii qofkii ka maqlay fasamaacuhu jayidu abu xaatim saasuu yidhi daara qudnina waxau yidhi bacda alikhtilaaf xadiid munkaraba lagama haayaba ayb ibnu xibbaanna waxau yidhi ikhtalata watahayara caarimkan xataa kaana laa yadri ma yuxadid ilaa wuxuu gaarheer wax uu sheegayaba uusan kala garanaynin fawaqacat almanaakiiru alkaiiratu fii riwaayatihi fama rawaa canhu alqudamaa'u fasaxiixun waama riwaayat almuta'ahiriina fayajibu altanakubu canha imaamu dahabi marka arrintaa waa diiday wanasaba ibnu xibbaan ila altakhsiifi waatahwiir ka badbadin waayuu yidhi waxaan iyo yacnii saas ma aha qabla alikhtilaaط marka dadkii ka maqlay waxaa ka mid a ah imaam axmed cabdullaahi almusnadi abu xaatim abu caliy moxamed ibni axmed ibni khaalid iyo jamaaca fara badan bacd alikhtilaadna abu zurca ayaa ka mida ah raggii ka maqlay tagayurka inuu ku dhacan imaamu lbukhaari baaba sheegayba laftirkiisa wa abu qilaabata araqaashiy waxaa ka mida ah dadka cabdilmalik ibni moxamed araqaashi abu qilaaba ayb basre qofkii uga maqlay fasamaacuhu saxiixun saasay ku dabdiyeen baqhdaad qofkii uga maqlayna fasamaacuhu daciifun ayb wa abu axmed alkhitriifiyu aljurjaani <clears throat> ayb isagana mukhtaliiintuu ka mid ah wa abu aahir xafiidu اlimaam ibni khusayma ibnu khusayma xafiidkiisa ayb abu aahir moxamed ibn اlfadl ibnu moxamed ibnu isxaaq ayaa la yidhaahdaa ayb muddadii laakiin ikhtilaafka uu ku dhacay imaamu dahabi wuxuu yidhi qof wax ka maqlay maba jiran markaa ninkan mukhtalidiinta waa ku jiraan laakiin riwaayaba ma leh oo bacda alikhtilaaf ka timid ayb wa abu bakr alqaiici ayaa mukhtalidiinta ka mida raawi musnadi axmed imaam axmed musnadkiisa raawiga wariyo abu bakr alqaiici cabdullahi bnu limaam ka wariya ziyaadaadna waa leeyihi ayb waman kaana min hada alqabiili noocan wixii ah muxtajan bihi la xujaysto fi saxiixi saxiixa dhexdiisa lagu xujaysto fahuwa mima curifa waa wixii la gartay riwaayatuhu riwaayadiisa la gartay qabla alikhtilaaq ikhtilaaqka kahor yani meeshaan ishkaalu rabaa inuu kaa bixiyo waxaa laga yaabaa inaad aragto raggan mukhtaliqiinta ah oo saxiixa ku jiraan qof ikhtilaaq lagu sheegay xataa aan la ogeyn qofkan ka warinaya qabla alikhtilaad muu ka wariyey bacda alikhtilaad miya haddana bukhaari iyo muslim baa yaa riwaayadiisu ay ku jirtaa waxaa la leeyahay marka middaasi waxaa la ogaaday xadiidkaas qabla alikhtilaad inuu wariyey taasaa layska ogaaday oo see lagu ogaaday marka waxaa lagu ogaaday baa la leeyahay <clears throat> ijmaaca culummadu ay ku ijmaaceen labadaas kitaab waxa ku qoran in la aqbalo oo lagu camal falo camalfalkuna hadda wuxuu farac ka yahay aqbali yacni sixo iyo xusni ayuu farac ka yahay haddii marka sixo iyo xusni ou meeshii yaallo waxaa zuushay dacfigiina waa zuule marka ayb saasay leeyihin marka culammadu waana sidaas markii aan soo maraynay eh, mustakhrajaadka faa'iidadoodana maxaa ku jiray waxaa ka mid ahayd yacnii iyaga qofkan mukhtalidka ee saaxiibu saxiixa uu werinayo xadiidkiisa waxaa laga yaabaa inay caddeeyaan oo ay qabla ikhtilaatihi iyo wax lamida iyo inay yani dhinac kale intay ka soo maraan isagoo nadiif ah keenaan calaa kullin wixii saxiixu muslim ku sugan ama saxiixulbukhaariga ku sugan ee mukhtalid uu warinaayo ama hala garta qabla alikhtilaat in laga wari yani qofka ka warinayo uu ka wariyey amaba yaan la garanin kownuhu fi saxiix uu yahay waa la aqbalaa annawcu aali wasituun nooca lixdan iyo saddexaad marka noocan dambe hadda aan soo dhaafnayna wuxuu ka mid yaha dee waxaa weeyaan aad qofka muxadidka inuu u ogaado ayb maxaa yeelay qof haddii sanadkiisa la fiiriyana iqa ah haddana laakiin fii bacdi alawqaat xadiidkiisa la duraayo bacd alawqaatna xadiidkiisa aan la duraynin waa cillo marka qarsoonoo tatabuc iyo istiqra u baaho waa sababtaa marka midda uu ibnu rajab cilalu tirmidiga sharaxiisa uu gaar uga dhigay yacni baab gaara uu uguna dheeraaday annowcu aaliu wasituun nooca lixdan iyo saddexaad dabaqaatu alculamaa'i waaruwaad culummada iyo ruwaadda dabaqaadkooda ayb oo dabaqaadkooda in la ogaado faa'iidada ku jirta waa maxayna xadiidkii umirnaa caaisha ay tiri an nunzila annaasa manaazilahu dadka haddaan dabaqaadkooda la aqoonin ma la deji kara darajaadka ay leeyihiin saxaabada iyo taabiciinta isku dabaqa ma aha saxaabada dhexdooda xataa isku dabaqa maaha marka dhinacyo kale la fiiriyo wahaakada wahaada kani fannun fanni weeyaan muhimun muhim ah macrifadiisu ay muhiim tahay si kaley muhim u tahayo waxaa laga yaabaa asmaa'da laba qof inay iswaafaqdo haddaadan dabaqaadkii kale aqoonin waa isku qaldi hadhow maalan kutubta waxaa ku badan sitada can abi zurcata can abi hurayra abi zurcaha abu hurayre ka warinayo abu zurcata raazi mau noqonayaana maya ayb maxaa yeele abu zurcata raazi waa min dabaqati alimaam albukhaari oo kale marka imaamu albukhaari inuu abu hurayre wax ka maqlay macquul ma aha abu zurcahaas marka nin kale way dabaqadii ku kala bedelan yihiin waxaa ka mid a ah yaxya bnu saciid iyo yaxya bnu saciid midna waa yaxya bnu saciidin alansaari kan kale waa yaxya bnu saciidin alqaطaan isku dabaqa ma aha yaxya bnu saciidin alansaari waa taabici qaطaanna waxaa weeyaan waa taabic taabici xagga dabaqaday ku kala beddelan yihiin usaamat bnu zayd baa ka mida usaamat bnu zaydka macruufka waa saxaabi usaamat bnu zayd alleyfi ayaa jiro oo dabaqaatu taabiciin gelaya maxaa lagu kala saaraya waxaasoo dhan waxaa lagu kala bixinayaa abaqaat macrifat اabaqaat ayb وطبقاaت بن سacdi kitaabka طبقاaت iبن sacdi la yidhaha caظiimu waa weyn yahay kaثiir الفawaaئidi fawaaئiddiisu miday badan tahay waaye wahuwa ثiqaة iبن sacd isaga waa ثiqo laakinse isagu kaثiir الriwaayaةi weeyaan riwaayadiisu miday aad u badan tahay fiihi kitaabka dhexdiisa uugaga wariyo can iducafaa'i dadka ducafada isagu waa iqo laakiin kitaabkiisa dadka ducafadu aad ugaga wariya minhum waxaaba ka mida ah shaykhu shaykhiisa moxamed ibnu cumar alwaaqidiyu waaqidiga eh, saaxibu siiraha waa daciif bal mutaham baa lagu sheegay ayb laa yansibhu ma nisbeeyo oo wuxuu yidhaahdaa xadaanii moxamed ibnu cumar waaqidii ma dhahaayan ayb laakiin kitaabkiisa dabaqaatu ibnu sacdada baabkan isagaa waxa u ah yani isagaa aad ugu ah mashhuur ku ah isagaana awal la fiiriyaa aad u faa'iido badan yahay marka waa mujalladaadkiisu aadaay u badan yahay <clears throat> ayb ayb wاabaqatu abaqada alqowmu weeyaan qowm almutashaabihuuna isshabahayo isku dhowdhow waqad yakuunaani inay ahaadaan baa la arkaa min abaqatin abaqo biictibaarin marka la fiiriyo ictibaar wa min dabaqatayni inay ka ahaadaan baa laga yaabaa laba qofood bictibaarin bictibaarin aakhar yani ictibaar kale ayb oo markaasay ku dhici kartaa ka anasin oo kale weeyaan anas iyo washidiigii min asaakhiri saxaabati saxaabada raggoodii yaryaraa ahaa hum iyagu maca alcasharati casharada macooda casharadii tobankii jannada loogu bishaaray iyagoo nool fii dabaqati saxaabati dabaqadii saxaabada dhexdooday ahaadeen yacnii isaga anas iyo asaakhirtii saxaabada iyo cashara almubashariin marka dhinac suxbada marka la feeriye hal dabaqa waay oo abuubakar iyo asaga hal dabaqay gelayeen anas dhinaca marka la eego ayb wacalaa haada kan haddii aan qabanno marka anas iyo aan iyo yani asaakirti iyo macal cashara hadday hal dhabaqa noqdaan yani haddii ay manaa suxbada markaan ka eegno wacalaa haada kan haddii aan qabanno yani qowlkan bina'an calaa haada asaxaabatu saxaabada kulluhum dabaqatun dhammaantood hal dhabaqan wataabiciuna taabiciintana aaniyatun waa dhabaqa labaad waatbaacuhumna aaliatun weeyaan dhabaqa saddexaad wahaluma jaa wabictibaari sawaabiqi kala horraynta marka la fiiriyana takuunu saxaabatu saxaabadu waxay ahaanaysaa bidca casharata abaqa dhowr iyo toban abaqa ayay noqonaysaa kamaa taqadama saxaabada keligood baa dhowr iyo toban abaqa gelayso wayaxtaaju annaadiru fiihi kan eegaya wuxuu u baahanayaa ilaa macrifati almawaaliidi waalwafayaati dabaqaadka midka raba inuu ogaado fiirfiiriyo wuxuu u baahanayaa dadku wakhtigay dhasheen wakhtigay dhinteen inuu ogaado waman rawow canhu iyo dadka ay ka wariyaan rawaa canhum iyaga ka wariyo bayada marka kitaabada oo kutubu rijaal marka la qoraayo dabaqada si loo ogaado waxay ku dadaalaan marka hore qofka magaciisay sheegaan nisbadiisay ku daraan kunyadiisay ku daraan markaas kadib waxay ku xujiyaan rawaacan rawaacan ayay leeyihiin wuxuu ka wariyaa hebel iyo hebel iyo hebel qaa'imo dhanaa la tixaa shuyuukhdiisa ah wacanhu ayaa lagu xujinaa marka wacanhu isaga waxaa ka wariya fulaan iyo fulaan iyo fulaan dabaqatu talaamiidihi baa markaas haddana la gelaa la tirina qaa'imadooda ka baa marka waxaa la gelayaa qofkii ay ansaxday inuu wax ka maqlay iyo kaynan ansixin kadib hanaa'u lculamaa'i fiihi ammaanta culammadu ay ammaaneedaa la galaa ciddii daciifisa ciddii iqaysa yaa la gelaa wakhtiguu dhintay baa ku xun wakhtiguu dhashay iyo wakhtiguu dhintay marka rawaa can iyo wacanhu waa muhim sababtoo a qofka dabaqadiisa lagu soo saaraa qofka feerfeerinaayo naadirka ahoo feerfeerinaayo kitaabada oo yani cilmu rijaalka ka fiirinaayana alimaam alcallaamat اlmucallimi wuxuu leeyahay <clears throat> deganaashaa laga rabaa deganaashada waa maxay qofka koow waxaa rabtaa qof inaad baarto magaciisa haysataa fulaan ibnu fulaan alfulaaniyu ayaa haysataa kitaabka markaad fiirinayso taqriibu tahdiibka maalan fulaan ibnu fulaanka ugu horreeyo kuu soo baxaba horeha ka qorannin ha u malaynin inuu isaga yahay maxaa yeele waxaa laga yaabaa fulaan ibnu fulaankan in dhowr inuu yahay inay badan yihiin kan ugu horreeyood aragtaba haddaa ku kor dhacdo khatar waay marka waxaa dhici karta moxamed ibnu cali ayaa raadinay maalan labaatan moxamed ibnu cali inay meesha ku taallo hadhow marka kan ugu horreeya haddaad qabsato kii maba ahanba laga yaaba marka wuxuu leeyahay degdeginoo horta dhammaystir fiiri magacaanoo kale yaa wato haddii magacaanoo kale wax wato aadan arkin isaga waa qofka aad raadinaysa haddii aad aragto magacanoo kale qof wato de markaas waxaa u baahan baahantaha dabaqadiisa waxaad fiirisaa ninkan yow ka warinaya isagana yaa ka warinaya maalan kitaabka tirmidigoo kale ayaa ku aragtay sheekhiisa fiiri ardaygiisa fiiri kadib raggaan taxan taqriib kuma anfacaayo markaase ila taqriibu tahdiibka qofkaan cidda ka warisay ku sheegaya isaga waa mukhtasar tahdiibu tahdiibka aad oga isaga ka roon kitaabka ka sarreeya tahdiibku marka rawaa can wa canhu qaa'imadaas fiiri sheekha meeshaan ugu qoran ninkaan ma ka wariya mase kama wariyo labaatankii nin marka fiirfiiri haddii marka sheekha meeshan ku qoran aad aragto hal nin inuu gaar u yahay waa haysaa marka ninkaas ninkaasna waxaa ugu daran marka laba nin oo isku magaca ah haddana inay isku sheekh noqoto weli marka waxbaa kuu sii dhiman rawaa canhu wa canhu fiiri marka isaga yaa ka weriye ardaydiisa fiiri hadday ardaydan ku kala duwanaadaanoo midkaan ikhtisaas ku yeesho kaas waa haysaa marka hadday ardaydiina isku mid ka noqdaan markaas waxaad u baahan tahay inaad kutubaha kale fiirfiiriso tuxfatul ashraafka iyo haddii kutubu sita ay tahay waxaan xadiidkaas yaa iskale yacni qofkaani yaa waayo labadaa nin asaga aad u sii sheegayo tuxfatul ashraafka tuxfatul waa kutubu sita bis adraafu alkutubi sita naam marka dabaqadu muhiim waay laba qof oo isku magaca marka qofku inuusan ku boodin markaas qalad badan baana ka imaaday meeshaasoo kale hadda ka hor baa dadkan yani eh, yani wax taxqiijiye qaarkood oo jaamacaadka iyo wax ku sameeya doctoorada iyo ayaa waxaa la yidhi marka qofkan eh, ibnu muflixan ibnu muflix alxambali alfaqiih ayuu rabay inuu u sameeyo kitaab yani juhuuddiisa iyo yani tarjama kitaab weyn oo juhuuddiisa iyo mualafaadkiisa iyo inuu ka hadlo ibnu muflix buu marka raadinayaa wuxuu ka raadinayaa tahdiibu tahdiib iyo tahdiibulkamaal ibnu muflix min muta'ahiriin fuqahaa'i alxanaabila qarnigii lixaad toddobaad iyo meelahaasuu joogaa kutub sita marka ayuu ka raadinaa rijaashiisa doctor oo marka xadiid doctooro inuu ku qaato rabana marka haddaad dabaqaadka qofka uusan kale aqoonin waa waa bilaash ayb وباctibaari sawaabiqi takunu صaxaabatu bidca caشharaةa طabqatan kama taqadama وyaxtaaju naadiru kan fiirinayo wuxuu u baahanayaa fiihi fi abaqaati yani abaqaatkan macrifatu dabaqaatka ilى macrifaةi اlmawaaliidi wاlwafayaat wman rawow canhu warawaa canhum الnowc الraabic وasituun lixdan iyo afar nooca lixdan iyo afaraad macrifaة اlmawaali ahamuhu kan ugu muhiimsan ahamu اlmawaali ama ahamu اlwalaa walaha ka ugu muhiimsan almansuubuuna ila alqabaa'ili kuwa qabaa'ilka loo nisbeeyey waa muطlaqan ka fulaan alqurashiy wayakuunu wuxuu ahaanayaa mowlan lahum nasab ahaan maahane mawle ayuu u ahaanaya uma minhum waxaa ka mida man yuqaalu kuwa la dhahayo mowlaa fulaan oo aan qabiiladii la wa yuraadu mowlaa cataaqatin na loo jeedo marka xoraynta walaheeda loo jeedo wa huwa alhaalibu isagaana haalib ah wa minhum waxaa ka mida mowla alislaam welihii mawaalidii waxaa ka mida kuwa loo nisbaynayo mowla alislaam islaamka welihiisa nicmat lislaam yani waxaa waaye qofkan qofkii islaamiyey ayaa mowlaa fulaan baa la dhahaya ninkii islaamiya mowlo looga dhiga kalbukhaariyi alimaam bukhaariga imaamka ah oo kale aljucfiyu ayaa leedahay moxamed ibnu ismaaciil ibn ibraahim ibni mugiira ibni bardisba albukhaariyu aljucfiyu ayaa leedahay aljucfiyu jucfi marka waa maxay nasab ahaan hilib ahaan ugama dhalanine awowgiis muqiira ayaa wuxuu ahaa majuusi buu ahaa waxaa islaamiyey qoladaas marka jucfiyiinta islaamiyeen iyaga ayaa marka mawlo loogaga dhigay marka bukhaari jucfi marka la leeyahy waa min jihati alwalaa ayb islaamnimadooday sabab u ahaa mawla aljucfiyiina walaa'a alislaam weyaan lianna jaddahu awowgii kaana majuusiyan buu ahaa faaslama calaa yadi alyamaani aljucfi ayuu ku islaamay ninkaa gacantiisu ku soo islaamay ayb awowgii muqiira wakadalika alxasanu almaasarjasiyu mowla cabdillahi bni lmubaarak kaana nasraaniyan buu ahaa faaslama calaa yadayhi cabdullahi mubaarak uu ku soo islaamay gacantiisa sabab saa ugu noqday marka mowla cabdillahi bni mubaarak baa layska dhahay waminhum mowla lxilfi xilfiga qabiila qabiilo bahwadaag la noqotay waa loogu mogo ka malik bni anas alimaam oo kale iyo wanafarihi asbaxiyuuna ayb asbaxiyuuna weeyaan saliibatan yanii hilib ahaan ayb mawaalin litaym taym yay mawaalilitaymi qurayshin quraysh taymteeda mawaalidoodii waa bilxilfi bahwadaagsi ugu noqdeen alimaam maalik marka waxaa leeyahy alasbaxiyu taymiyu asbaxiyiinta marka waxaa weeyaan maalik iyo dadkiisu asbaxiyuun weeyaan saliibatan taymiyiin ayaa loo nisbeeyaa taymi quraysh xilfi ahaan ee kama dhalanin iyaga ataymiya haddaa aragta macnaheedu marka imaam maalig iyo maahan inuu ka dhashay laakiin qoladaas bay bahwadaag iyo bahwadaag la noqday saas baa marka loogu waxeeyey wa min amhilati mawaali اlqabiilati adkaa tusaalaheeda waxaa ka mida abulbakhtariy alطaa'iyu altaabiciyu mowla طayi wa abulcaaliyata alriyaaxiyu الtaabiciyu mowla imra'ati min bani riyaax wاlleyt bnu sacd almisriyu اlfahmiyu mowlaahu cabdullahi bn اlmubaarak alxandaliyu mowlaahu cabdullaahi bni wahbin alqurashiyu mowlaahu cabdullaahi bnu saalixin aljuhaniy mowlaahu kulli waxaan o dhan marka waa wala oo xagga qabiilka warubbamaa nusiba ila alqabiilati in loo nisbeeya qabiilada xaggeedaa la arkaa mowlan mowlaahaa mowlaa mowlaaha mowlaheeda mowlihiisa in loo nisbeeya qabiilada ka abilxubaab oo kale alhaashimiy mowlaa shuqraan shuqraan mowlihiisa wa mowlaa rasuulilah sal slam shuqraankaasna rasuulka mowlihiisa alnowc alkhaamis wasituun marka saddex nooc waayo walaa walaa ulislaam walaa yani waxaa weyaan taaqa mid ku yimaado iyo walaa xilf annawc alhamis wasituun macrifatu awdaani ruwaati wa buldaanihim ruwaadda awdaantooda iyo buldaantooda huwa mimaa yaftaqiru ilayhi xufaadu alxadiid xadiidka xufaaddiisu waxay u baahan yihiin weeyaan fii tasarufaatihim wa musanafaatihim ay ugaga baahan yihiin wmin madaanihi meelaha lagu maleeyana abaqaatu weeyaan libni sacdin waqad kaanat alcarabu carabtu waxay ahayd inamaa tantasibu inay u nisbo sheeganayso ilaa qabaailihaa ayb falama jaءa alislaamu markuu yimid waqalaba calayhim ou ka qaalib noqday sukna alquraa magaalooyinka deganaanshadooda magaalooyinka waaweyn waaweynuy degaan markay ka qaalib noqotay intasabuu ila alquraa bay u nisbo sheegteen kalcajam oo kale carabta awal qabaa'ilkay u nisbo sheegi jirtay markii dambena oo acaajimtii ay ka qaalib noqdeen magaalooyinkii uma man kaana uma man kaana qofkii ahaado huwa isaguba naaqilatan <clears throat> mid ka soo guuray min beladin beled ilaa beledin u soo guuray waaraada doonay alintisaaba ilayhimaa labada beledba inuu u nisbo sheegto falyabda' bilawali tan horaha ku bilaawdo fayaquulu wuxuu dhahayaa fii naaqilihi fii naaqilati misra masarkan ka soo guuray ilaa dimashqo usoo guuray waxa uu dhahayaa almisriyu dimashqiyu tan horaa la hormarinaa beledka hore walaxsanu sida wanaagsanna almisriyu uma in la geliyo uma dimashqiyu marka beledka nisbadiisa nisbada sideedaba waxay leedahay caam iyo khaas caamkaa la hormariyaa khaaska ayaa la dambaysiyaa mar walba maala alqurashiyu اlhaashimiyu ayaa la dhahaya ee nisbada khaaska inta la hormariyo midda caamka gadaal laga keeno wax faa'iidaa maba ku jirta taxsiilulxaasil oo in la yidhaha alhaashimiyu alqurashiyu qurashigu macno ma yeelanayo mar haddaad alhaashimiyu tiri inuu qurashi yahay waaba layska fahmayba alqurashiyu daan dambe taxsiilulxaasil marka sida fiican maxay tahay marka la qoraayo midda caamkaa laga soo bilaabo khaaskaa la dambaysiina alqurashiyu alhaashimiyu alqurashiyu marka la yidhahdo quraysh waa badan tahay iyou ka yahay alhaashimiyu marka macnay samaynaya taxsiilulxaasil maaha beledkuna sidoo kale beledkuna sidoo kale weeyaan alciraaqiyu albasriyu alshaamiyu اdimashqiyu waa fiican tahay laakiin addimashqiyu shaamiyu haddaad tirahdee taxsiilulxaasil waa fiicna <clears throat> waman kaana min ahli qaryati baldatin baled qaryadiis ahalkeedii qofkii ka ahaado fayajuusu waxaa bannaan an yunsaba in loo nisbeeyo ila alqaryati qaryadii wa ila albaldati iyo baldadii wa ila alnaaxiyati naaxiyadii wa ila aliqliimi iyo iqliimkii intaba waa loo nisbe sheegan kara waman kaana min ahli qaryati baldatin baldo qaryadeed qofkii ka ahaaba fayajuusu waxaa banaan an yunsaba ila alqaryati faqad in loo nisbeeyo wa ila albaldati faqad in loo nisbeeyo wa ila alnaaxiyati alatii fiiha tilka albalda faqad naaxiyada beledkaas uu ka degan yahay xaafadda in loo nisbeeyo wa ila aliqliimi gobolka in loo nisbeeyo intan oo wuxuu leeyay maalan fayaquulu fii man huwa min xarastaa meeshaa ninkii ka ahaada waxaa la dhahayaa wahiya qaryatun min qura lquut ah qaryooyinkooda waaye <clears throat> allatii hiya kawratun min kuwari dimashqa <clears throat> quuadana marka waxaa weeyaan dimashqa oo gobol ah naaxiyo ka mida ah. <clears throat> waxaa bannaan in la yidhaha alxarastaaniyu waxaa bannaan alquutiyu in la yidhaha ama addimashqiyu in la dhaho aw ashaamiyu in la yidhaha shaamka iqliimka sax naaxiyaduna marka waa dimashqa ayb qaryaduna <clears throat> marka xarastaan xarastaa xarastaa ayb qaala cabdulahi bn mubaarak cabdullahi bn mubaarak waxa uu yidhi waqayruhu iyo kayrkii man aqaama fii baldatin beled qofkii deganaado arbaca siniin afar sano nusiba ilayha waa loo nisbayn karaa oo <clears throat> in loo nisbeeyaa marka way bannaan tahay musanifka marka intaaba kitaabka uu ku dhameeyey anwaac culuum alxadiid isagoo ibnu salax raacayo aakhiru yani alkitaab yaan soo gaarnay wabillahi towfiiq wsal allah wslam cala nabiyina muxamed wcala aalihi wsaxbi wasalam ilaahay subxaana wa tacaala inuu nagu anfaco weydiisanaynaa mu'alifkii kitaabka iska lahay iyo intii na soo bartay iyo dhammaan muslimiinta inuu ilaahay ku anfaco wixii markaa ah aan sheegnayna ilaahay baa na waafajiyey isaan ilaahay ugu mahadinaynaa wixii aan saxsanayn ama khalad ahna ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa innaga un taqsiirkeenna iyo xaggaasay ka ahaatay marka in la yska kabto haddii kabid iyo wax loo helo taasaan marka kitaabku gebagabaynayna musanif kitaabka iyo culimada iyo kulligood inuu ilaahay ugu miisaankooda xasanaadka inuu ugu kabo naana nagu anfaco ayaan ilaahay weydiisanayna bilah towfiiq wsal alla slam ala nabiyina mxamedin wala ali